bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin majliskan oo majliska sideedaad ee majaalista sharaxa iyo dulmarka kooban ee kitaabka tacliim اlmutacalim lilimaam burhan islaam burhaan اdiin azarnuji caleyh raxmat اllah habeenkana waa habeen axada lixda bisha shacbaan kun afar boqol sagaal iyo soddonka hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaan maraynay wayanbagii an laa yunaasica axadan daalibcilmiga aadaabta looga baahan yahay dhimrinta iyo nasiixada fasalka ayaan kusoo jirnay marka insha allahu tacaala caawa cashirka aan dheerayn doonaa biidn illah caza wajal si aan ugu tafaruqno habeen dambe inaan kamilna qeybta harsan marka sharaxa aad uma badan doona insha allahu tacaala wayanbagii waxaa haboon u haboon aalibcilmiga an laa yunaasica inuusan la murmin uusan la doodin axadan qofna walaa yukhaasimahu khusuumo iyo doodna uusan la gelin liannahu maxaa yeelay doodaas iyo mukhaasamadaas yudayicu awqaatahu wakhtiyadiisa ayuu dayacaya qofka hadduu marba arday yahay dood iyo muran iyo qajajac uma fiicna weeyaan qiila waxaa la yidhi almuxsinu qofka wanaagga sameeyo sayujzaa waxaa lagu abaalmariyaa biixsaanihi wanaagiisa adduuniya aakharaba walmusii'u qofka xumaanta sameeyana sayakfiihi waxaa kaa kaafiyo masaawihi xumaanyaalkiisa asaga uu samaynaya kaa kaafiya weyaan marka inaad la muranta ood laqad jeclayso waxba faa'iido kuma sugna weyaan anshadanii waxaa ii tixay asheikhu alimaamu alajal azaahid alcarif rukn اdiin moxamed ibn ibraahim moxamed ibn abi bakr almacruuf biimaami khawaahir zaada almufti raxmat ullaahi caleyh intaasoo magac isaga ayaa iskale weeyaan qaala wuxuu yidhi anshadanii waxaa ii taxay sultaanu shariicati shariicada sultaankeeda shurdaan ashariicati waariqa miyaa idiin qoran ya waariiqa qoran soo maaha kelimad suldaan ashariica kadibna waariiqa ma idin qoranta waa idin qoranta suldaan ashariica waa sax weeyaan waa nin shariicada yaqaanay laakiin waariiqa kala qaaditaanka oo shariicada loo kala qaado iyo diintan islaamka loo kala qaado shariica ama daahir iyo ariiqa ama baatin loo kala qaado waxa weyaan waxyaabaha aanan diinteena ku toosnayn weyaan diinta waa shariica sharaca lakum min addiini ma wasaa bihi nuuxa waladii awxaynaa ilayk laakiin ariiqa aanan ariiqada nabi maxamedin sala allahu aleyh wasalam ama waxaa la yidhahdaa ariiqa alfulaniya ama ariiqa alfulaniya ama ariiqa alfulaniya wax saxa ah maaha weyaan sida saxda ah oo waxaa weyaan nagula adoonsaday waxaa weeyaan in ariiqii nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam raraaca laakiin ariiqa alfulaniya ariiqa alfulaniya ariiqa alfulaniya baabkaa baab saxa ah maaha weyaan anshadanii qaala wuxuu yidhi anshadanii waxaa ii taxay sulطaan shariicati yuusuf alhamdani hada shicra buu ii taxay tixdan muxuu yidhi daci اlmar'a laa tujzihi can suuءi ficlihi sayakfiihi ma fiihi wamaa huwa faacilu dac iska daa almara qofka iska daa oo ha ku mashquulin laa tujzihi ha ka abaalmarinin calaa suuءi ficlihi xumaanta uu samaynaa ha ku abaalmarin weeyaan xumaanta ficilkuu samaynaya xumaantiisa ha ku abaalmarin oo abaalmar xun ha uga abaalgudin sayekfiihi waxaa ku filan maa fiihi isaga xumaanta ku sugan ayaa ku filan oo kaa qabanaysa iyo wamaa shay muxuu aha ku filan huwa isagoo faacilu uu samaynay weyaan marka inaad la muranta ama la qadjeclaysa waxba faa'iida kuma sugna dhibkaas iyo xumaanta u wada isaga ayaa muxuu ahaa eh, ku gubaan doona qila waxaa layihi man araada qofkii doona an yulqima inuu muxuu ahaa booreeyo uu dulleeyo anfa caduwihi cadowgiisa sankiisa falyukarir ha ku noqnoqdo oo ha raacda amaba ha akriyo hada shicr tixdan unshitu waxaa lii taxay ayuu leeyahay waa shicirkan soo socdee idaa shita an talqaa caduwaka raagiman wataqtulahu qama watuxriqahu haman farum lilculaa wasdad min alcilmi inahu man isdaada cilman isdaada xaasiduhu ama wuxuu yidhi idaa shita haddii aad doonta an talqaa inaad la kulanta caduwaka cadowgaada raagiman isaga oo dulaysan oo wataqtulahu aad wa taqtulu aad ku dishid aman murugo aad ku dishid oo wa tuxriqahu aad gubtid haman hamiga iyo hamiga waa laba qaybood ama laba martabo murugta ka mida ah weyaan mid sare iyo mid muxuu ahaa ka yar hoosayso farum waxaad dalabtaa ama u qasadaa lilculaa saraan sarayn iyo meel sare u qasad weyaan adiga inaad meel sare gaarto xooga saar meel sare u qasad noqotaba wasdid wasdad ziyaadsa min alcilmi cilmiga ziyaadsa inahu shaniye man isdaada cilman cilmi qofkii kororsada isdaada wuxuu kororsadaa xaasiduu qofka xasday haman murugtan ugu daran ayuu kororsadaa weeyaan qof marka haddii marba aad cadowgaada inaad ka adkaato aad doonaysid ha la murmin ha la dagaalamin makri io khiyaanada uu kugu samayna adigaa la samaynin laakiin wuxuu kugu xasdayo un adi kororso khayrkii khaasatan cilmigii sii kororso xaasidnimadiisii ayaa kowka siini kulamaa adiga khayr uu kuu kordho qiila waxaa layidhi calayka waxaad laasimtaa an tashtaqila inaad ku mashquushid bimasaalixi nafsika naftaada maslaxadeeda laa biqahri caduwika cadowgaada inaad ka adkaata ku mashquulin weyaan cadowgayseen yeela sideen ugu adkaada inteen umara xaggeen la kaashada haisku mashquulinin laakiin adiga dantaada shakhsiga ah iyo cilmigaada barashadiisa xooga saar weyaan cadowgaada dan ha ka gelin ilah baa kaa kaafiri subxana wa tacaala nacam faidaa qamta haddii aad oogta ood joojisa masaalixa nafsika naftaada maslaxadeeda tadamana dalika arrinkaa wuxuu keensani qahra caduwika cadowgaad inaad ka adkaato wa iyaaka waxaad iska dhowrtaa iwa almucaadaat inaad collaytanto sidaadaba qof collaytan badan inaad noqoto ummadda ilahay la collaytanta iska ilaali weeyaan maxaa yeeley haddii aad aalib cilmi aad tahay fa inaha collaytanka isaga tafdaxuka fadaax ayuu ku dhigayaa watudayicu awqaataka wakhtiyadaadana muran iyo wax iska difaac iyo muxuu ahaa dhufaysgal ayaa kaa lumina weyaan awqaatika wakhtiyadana waa kaa luminaysaa weyaan mucaadadkas oleytankaas wa calayka waxaad laasimtaa bitaxamuli sabr iyo dulqaadasho laazim weyaan laa siyama gaar ahaan min asufahaai waxmakastada hadii qof waxmakasta ah uu dhibaato ku geysto ama uu kacaayo ama uu ku dulmiyo haba yaraata dheg jalaqawsinan iskaga dulqaado qaala ciisa ibnu maryam calayhi salaau wasalaam hadalkaas wuxuu ka soo naqlinaya nabi ciise calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam israa'iyaad ka soo qaado marka laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum nacam ixtamiluu waxaad kaga dulqaadataan min asafiihi qofka waxma kastaba ah waaxidatan hal xumaanad kugu sameey ugu dulqaada weeyaan kay tarbaxuu sidaad ugu rabixdaan ood ugu faa'iidaan cashran toban haddii aad qof safiih oo waxma kasta ah xumaan kugu toban kaleo ku imaan lahayd oo xaggiis kaaga imaan lahayd ama ummadii xaggood kaaga imaan lahayd marka qofka makastada la tirsato ayaad ka badbaadaysaa saas ayuu ku leeyahay weeyaan ixtamilu kaga dulqaata min asafihi qofka muxuu ahaa waxmakastada ah waaxidatan hal xumaanaad kugu sameeyey kay tarbaxu si aad ribaxdaan ood ugu faa'idaan ama ugu badbaadaan cashan toban kale waushitu waxaa lii tiriyey libacdihim barkood shicran tix ayaa lii tiri weeyaan ahay maxay ta tixda balowtu nnaasa qarnan bacda qarnin falama hayra khataalin waqaalii walam ara fi lkhutuubi ashadda waqcan waasxaba min mucaadaati الrijaali waduqtu maraaraة اlashyaai طuran wamaa duqtu amara min الsu'aali wuxuu leeyahay balowtu waxaan imtixaanay oon jaribay annaasa dadka ayaan jaribay qarnan qarni bacda qarnin qarni iyo qarni ayaan ummad ummaddii ayaan tijaabiyey kuleeyahay dadkii iyo khalqigii iyo ibni aadamka ayaan tijaabiyey zaban kadibna zaban kadibna zaman yani wuxuu kala joogaa muddo dheer ayaan bini aadamka tijaabiyey falam ara maanan arkin hayra khataalin mid kibirle ah waqaalin iyo mid nicid badano ah midaan ahayn ma arkin ayuu kuleeyahay dadkii waxaan ku arkay in badanoo ka mid a ah, mid muxuu ah xareeyo kibir badan oo adiga iska kaasara mariyo iyo mid adiga ku necab iyo dadnacayb ka samaysan kow walam ara maanan arkin ayuu leeyahay fi lkhutuubi masaa'ibta waaweyn iyo arrimaha waaweyn ashadda mid ka daran waqan xagga saamaynta wax ay saamayso waascaba ka culays badan min mucaataati rijaali rag in lala olaytamo wax ka weyna maan arkin ayuu leeyahay ragga in lala olaytamo ma sahlano wax sahlan ma ahan weeyaan waduqtu waxaan dhadhamiyey maraarat alashyaai waxyaabaha dhammaantood kharaarkooda ayaan dhadhamiyey waduqtu waxaan dhadhamiyey maraarat alashyaai arrimaha kharaarkooda ayaan dhadhamiyey duran dhammaantood yacni waxyaaba badan oo kharaar ahoo xanuun badan oo culays badan soo maray ayuu kala joodaa weeyaan wamaa duqtu maana dhaminin amara wax ka kharaar badan min asuaali ibni aadamka inaad gacanta u horsato su'aalato ood magan allah tirahda wax ka liidan oo ka culays badan oo ka kharaar badan ima soo maran ayuu leeyahay weyaan lidaalika ummaddan istaagaysa oo dadka tuugsanaysa yacni xanuun aad u badan baa joojiyey inta badan dee qaar iska imtixaan aho drogaystayaal amaba waa iskaga jiri karaan laakiin inta badan dhibka qof ibni aadana joojiyey oo ibni hortiis joojiyey wax la siin yaa laiskugu darin weyaan qofka haddii marbu istaago u yihahdo wa fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'ili walmaxruum qofka hadduu marba gacanta hursado waa dulli isagaas dulleeyey marka adiga inaad mxuu ahay adoo wax hayo aad wixii ka reebata dulligaas labaadna ha ugu darin weyaan wa iyaaka waxaa iska wa an tadunna inaad u malaysa bilmuminiina dadka muminiinta su-an xumaan aad u malayso muminiinta khayr fa inahu maxaa mansha cadaawati cadaawada meeshay ka bilaabata waa dadka inaad xumaan umalaysa war dadkan islaamka oo socdo dhammaantood u qaado inay ahlu khayr yihiin inay kaa wanaag badan yihiin inay jannadoon yihiin inay diindoon yihiin inay wanaagdoon yihiin niyadaansaas muxuu ahaa eh, ha ahaato weyaan walaa yaxilu dalika arrinkaana ma banaana liqowlihi sala allahu alay slam hadal iyuu nabigu u tihi sal sl aan lahayn oo ah dunnuu u malay bilmuminiina muminiinta khayran u malay weyaan asal ma lahan laakiin waxaa weyaan in qofka xusna daniga aad la imaado ana cinda dani cabdii b iyo muminiinta in khayr loo maleeya adilada kitaabkii sunada oo badan ayaa kuso aroortay lakin kan looma baahna aanan asalka lahayn weyaan wainamaa in kale ma ahani yanshau dalika arrinka asaga wuxuu ka dhashaa inaad muminiinta xumaan u malay qofka min khubhi anniyati niyad xuma ayuu ka dhashaa weyaan niyadiisa dee wanaagsan tahay muminiinta shar uma malayan weyaan iyo wasuu sariirati iyo sirtiisa iyo waxyaaba abu ayib اmutanbi ninkaasu si uu yidhi in saaa ficlu اlmari saaءat dunuunuhu wasadaqa maa yactaaduhu min tawahumin wacaada muxibiihi biqowli cudaatihi waasbaxa fii leyli min ashaki mudlimi wuxuu leeyahay idaa saaa hadduu xumaado ficlu lmari qofka ficilkiisa iyo shaqadiisa haddii ay xumaato wuxuu qabana haddii ay xumaadaan oo qof xumaan samayna uu noqdo saa'at waxaa xumaata dunuunuhu malayaalkiisuna ay xumaadaan weeyaan marba haddii ficilka asaga qabana mid xun u noqdo sidoo kale waxaa aad u xumaado daniga dadku uu marayn wa xumaana weyaan wasadaqa wuxuu rumaysanayaa maa yactaaduhu wuxuu ka caada yeeshay oo min tawahumin ismootiisa waxyaabaa isaga ismoodsiiyey oo ummadda inay sidaa tahay inuu hebel sidaa yahay ina waa ayyihiin ismootiiska isaga ay run umalayna marka saxna maahan wacaada markaas wuxuu la olaytamaa muxibihi kuwii jeclaa biqowli cudaatihi kuwa asaga cadowga la aha amaba qofka u jeclay cadowga la aha hadal ay ugu sheegeen ayuu kula collaytamaa marka dadkii aad jeclayd ay qofka u jeclaa ayuu kula colloolayaa qof asaga cadowgiisa ama qofkan u jecla cadowgiisa hadal uu ka sheegay kula collaytamaa weyaan wa asbaxa markaas wuxuu ahaadaa fii leylin habeen oo min ashaki shaki ka kooban mudlimin weliba aad mugdi ah qofkaas marka mugdi oo shaki ah ayuu ku noolanaya weyaan shimbirti kacdaba waxaa weyan balow ka aamini qofkuu arkaba fidnuu ka aamini wamaa ilaa dalika marka saana sax maaha weyaan marka daa'iman qalbigaada waa inuu qalbi saafi ah, oo nadiif uu noqdo macnaheeda maaha qofka khaainka inuu ku khiyaamo maaha lastu bilkhibi wala lkhibu yakhdacunii aniga ma ihiin muxuu ahaa dhagar badani dhagar badan ima khayaano ayaa laga wariya cumar bin khaaab radi allahu taala an marka qofka inuu tooka hayo ood qofku wax khaldayo qofka muxuu ahaa wax inuu iska ogaado dhibaato ma laha waa sax khaasatan zamanadan dambe oo khidaacada iyo khiyaanada aadka ay u bateen laakiin dadka muminiinta oo khayrka badan oo muxuu ahaa dhammaan inuu qofkuun shayaaiin iyo dad untuuga iyo dad khaa'imiin iyo dad muxuu ahaa balaaya uu ka aamino sax ma aha weyaan man qaala halaka annaas fa huwa ahlakuhum aw fa huwa ahlakahum labadaba waxaa weeyaan waa soo aroortay weyaan nacam wainshidtu waxaa lii tahay libacdi markood tanaxa waxaad ka fogaataa cala alqabiixu maanta ka fogow walaa turid tanaxa cala alqabiixi walaa turidhu waman awlaytahu xasnan waman awlaytahu xasanan fazidhu satukfaa min caduwika kula kaydin ida kaada alcaduwu falaa takidhu tanaxa waxaad ka fogaata cala alqabiix xumaanta ka fogow walaa turiidu xumaantana qof doondoona oo barbaara oo raaraadiya ha noqonin waman awlaytahu qofkii aad muxuu aha siisa ama aad ku ogaato xusnan wanaag fazidhu waman awlayta qofkii aad siiso xusnan xasanan wanaagna fazidhu wanaag ukordhiyey u kordhi weeyaan cafwan satukfa waxaa laga kaafinayaa min caduwika cadowgaada kula kaydin dhagar kasta oo cadowgaada muxuu ah kula damacsan yahay waa laga kaafinaya idaa kaana alcaduwu idaa kaada alcaduwu cadowga hadduu ku dhagro oo dhagar iyo dhufayd iyo shoomo kuu gala falaa takaythu adiga muxuu aha khiyaanadaas iyo makrigaas isaga ha kula dayarin weyaan oo facfu canhum wasfaxa weyaan halkaas ka mar wainshidtu waxaa lii tahay lisheekhi alcamiid abilfatxi albusti raximahu llahu tacaala inuu yidhi dulcaqli laa yaslamu min jaahilin yasuumuhu dulman wainaata falyakhtari اsilma calى xarbihi walyalzam insaataa nacam dulcaqli qofka caqliga u saaxiibka ah iyo xikmadda iyo maskaxda laa yaslamu kama badbaado min jaahilin mid jaahil ah oo dhagarqabo ah oo yasuumuhu dhadhansiiyo dulman dulmi iyo wicinaatan dhibaata kama badbaado weyaan qofka ahlu khayrka ahlu caqliga ahlu xilmiga ahlu xikmadda ahlu sabarka kama badbaado in uu muxuu ahaa qof dulmiyo oo weliba dulmi kama badbaada weyn daa'iman adduunkan waa dhooban yihin dad noocaas kow falyaktar haddii marka xaalad ay noocaa tahay falyakhtar ha doorta qofkaas dulcaqliga ah asilma badbaadada iyo nabadgelyada calaa xarbihi midkaas dhiba inuu la dagaalamo ha ka doorta inuu muxuu ahaa badbaadiyo ha ka doorto weyaan oo yuusan ku dayanin haddii aad mid safiiah kula muxuu ahaa eh, jaan ood kula qaado adna eh, ha la qaadin ee waxaa weyan facaarid canhum iskaga jeebsa waliilazam ha laazima qofka alinsaata amusnaan ha laazimo qofka insaata ay insawata hadduu dhawaaqa midkaas jaahilka ah hadduu waaw yidhahdo amau kaa adi adig afka qabsa weyaan insata alifka waa ishbaac weyaan insata ay insawata weyaan nacam inta aan kaga baxnay fasalkii aan kaga baxnay aan kusoo jirnay oo ahaa nasiixadii shafaqadii haddana waxaan gelaynaa fasalka kale faslun fi listifaadati wakhtibaasi اladab fi listifaadati faa'idaysi la faa'idaysa ayuu fasal fasal yahay iyo wakhtibaasi اladabi adabta in mxuu ahaa lasoo qaato adabta in lasoo qaato weyaan ay waxaa idin qoran qaarkiin fi listifaadati faqad baa idin qoran sooma wakhtibaas adabna rag buu u sooma waaya faslun fi listifaadati faa'iidaysi ayuu fasl fasalkan iyo wakhtibaasi aladabi adabta iyo aadaabta qofka inuu soo gurubsado oo soo urursado weeyaan adab maxaa la marka adab kelimada ugu wanaaga badan oo lagu tilmaami kara waxaa weeyaan ijtimaacu khisaali اlkhayri fi اlcabdi ijtimaacu khisaali اlkhayri fi اlcabdi addoonka in ay ku ururta oy ku idlaato sifooyinka khayrka ayaa la yidhaahdaa adabka haddii marba sifooyinka khayrka aad qofka ay ku aruurta amaba cibaado ha noqoto ama mucaamalo ha noqoto amaba siri mid qarsoon ha noqoto ama mid muuqat ha noqotee sifaadka khayrka qofka haddii ay ku ururta qofkaas waa qof saaxiiba adab ayaa la yidhahdaa weyaan idan adabka waa le ijtimaacu khisaal khayri fi cabdi qofka oo sifooyinka khayrka o dhan ay ku aruuraan amaba ay ku idil yihiin ayaa la yidhaha adabka weeyaan wayanbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu ahaada aalibulcilmi qofka aalibulcilmiga mustafiidan mid ka faa'iidaysto fii kulli waqti xilli la arka xiina yaxsulu lahu lfadlu wayanbaqii waxaa haboondha ku noqo an yakuuna inuu ahaado aalibulcilmi qofka aalibulcilmiga mustafiidan mid ka faa'iidaysto fii kulli waqtin ama mid faaidaysta afan mustafiidan mid faaidaysta fii kulli waqtin waqti arka xataa yaxsula ilaa aada ugu xasilo uu ka helo lahu isaga alfadlu fadli sare cilmi ha noqda iyo camal ha noqda weyaan haasatan cilmiga laga hadlaya fadliga sare wa ariiqu listifaadati faaidaysiga jidkiisana an yakuuna inuu ahaado weyaan macahu qofka aalibi cilmiga fii kulli waqtin waqtil arka mixbaratun ad khadii wax ku qoraayey iyo qalinkii lagu qoraayey waa inuu wata marka annaga had uma baahnin berigoor had baa la wadi jiray waa inuu qalin wato qofka aalibcilmiga qalinkana waa inuu la socdo kunaas amaba waraaqdii wax lagu qoraayo ama buugi yara not buugi cilmiga aad ku qoranays waa inaad wadato weyaan wa ariiqu listifaadati faaidaysiga jidka loo marana an yakuuna waa inuu hada macahu qofka aalibcilmiga fii kulli waqtin xilli laaka maxbaratun hadka shayga lagu qaado ama qalin weyaan xataa yaktuba ilaa uu ka qora ma yasmacu wuxuu maqlaa min alfawaa'id alcilmiyati faa'iidooyinka cilmiga kelimada faa'idadood maqlaa markiiba waa ku boodaya waa qoraya weyaan waa inuu wato daa'iman wa abadan maxaa yeele fawaaidda mar kasta ma warna mana la heli karo weyaan waa la hilmaamaya qofkii hal mar udhahaya dirdim inuusan weligiis ugu soo celaya laga yaaba wama ilaa dalika marka lidalika waxay dhihi jireen walaabudda min kunaas kunaaskana waxaa la yihahdaa ama kanaas kanaas kunaas amaba kunaas waxaa tidhahdaa shadada waa la saari karaa oo kunaas waa la dhihi karaa kunaasna waa la dhihi karaa waa buugga qofka uu wata ood wax ku qorta fawaaidda ayaa kunaas loo yaqaani jiray loo aqooni jiray nimanka la yihahda shanaaqitada oo muritaaniya degan oo macruufka ah, ayaa gabaygooda waxaa ka mid a ah, waxay dhihi jireen laabudda liaalibi min kunaasin yaktubu fiihi اlcilma wahuwa maashin laabudda waxaa laga maarmaan liaalibicilmi qofka aaliba cilmiga min kunaasin kitaab ama buug inuu wato buug alfawaa'id weeyaan yaktubu fiihi uu ku qoro alcilma cilmiga wahuwa maashin isagoo socda xitaa faa'iide isagoo suuq dhex mara aad helo intuu istaago ayuu muxuua ah siinaya u qoraya weyaan marka waa laga maarmaan laabudda liaalibi min kunaasin yaktubu fiihi اlcilma wa huwa maashin nacam waayahay qiila waxaa la yidhi man xafida qofkii wax xifdiya fara wixii aad xifdiy ka cararar wixii aad qorana shay-an shayna qara shaygu u sugnaanayaan hadda miiqaad shayood horaan xifdinaan jirto maanta aadan waxba ka ogeyn miiqaad faa'idoonka soo martay lidaalika culimmada waxay yidhahdaan markay daakirada iyo maskaxda ka hadlayaan addaakiratu maskaxda maakiratu waa dhagar badan way kudhagraysaa maraan u baahnayd koraad ka haysa iska soco beriyadu baahani hal shayba ma haysid laakiin haddii aad qortay kuu qornayd maa sha allah markiiba waad helaysaa weyaan o waqiila waxaa la cilmu cilmiga maa yuukhad wix laga qaato wey min afwaahi rijaali ragga afkooda wix laga qaata ayaa cilmi noqdo weeyaan liannahum ayaga yaxfaduun waxay xifdinayaan axsana maa yasmacuuna wayaquuluuna kadibna markay arinayaan waxay dhahayaan ama ay sheegayaan axsana maa yaxfaduun inta ay xifdisayin inta ugu wanaag badan oo miidka ah oo la soocay ay sheegayaan marka cilmiga isaga waa inaad qofka ku adbooba ood qaata weyaan tusaale ahaan hadda kalaamkan laabudda liaalibi min kunaasin yaktubu fiihi cilma wahuwa maashin sharaaqidada mucaasiriinta ayaa maanta dhahan sharaaqidada hore amaba kutubta hore inaadan keenina laga yaaba marka haddii aad qofka faa'iide marba helo waa aniga waxaan ka naqliyey arabka sheekeena xafidahullah saali cusaymi caleh raxmatullah marka waa in kelimaadka noocaas qofka fawaaid uu markiiba ku booba qalinka weyaan waqiila waxaa la alcilmu cilmiga maa yuukhadu wix laga qaatay w min afaahi rijaali ragga carabkooda laga qaatay afkooda weeyaan liannahum ayag yaxfaduuna waxay xifdinayaan maa yasmacuuna waxay maqlaan wayaquuluuna waxay dhahayaan axsana maa yaxfaduuna waxay xifdiyaan inta ugu wanaag badan weeyaan wa samictu waxaan maqlay الشhيkh اأdيب الأstاذ زين الإسلام المعروف بالأdيب المkhتاaر يquل isga ayaa mqlay magaciisa waa ka qaal wuxuu yihi ninka asaga hilaal qaala wuxuu yihi hilaal بن yasaar ayaa wuxuu yidhi rأytu waxaan arkaa النabiya nabigaan ark sal اlه عليه وsلم hadalkaas nabiga loo tiirina asal ma lahan salى الlahu عalيه alي وsلم laakin waxaa imaan doona anas بn malik radي الlah taعala arضa hadal hadalkaas u dhow oo mawquuf calayhi oo صaيix ayaa noo imaan doona insha الlahu taعala o rأytu النabiy sal sلم yquul لأصxaabii شhay an baan ka maqlay saxaabada isagoo shay ulayaan maqlay oo meel cilmi cilmiga ah ad lii maa qulta aayad waxaad iigu soo celisaan lii aniga maa qulta lahum wixii aad u tiri iigu soo celi weeyaan cilmiga aad ku tiri aad u sheegaysay anna igu soo celi fa qaalii wuxuu ii yidhi hal macaka maxbaratun tawaad ama qalin amaba khad miyaad haysataa faqultu waxaan idhi maama ay maxbara khad mahaayo weeyaan oo wax ku qorta faqala nebigu wuxuu yidhi sal slam yaa hilaal hilaalow laa tufaariq ha faaruqin almaxbarata hadka faariqin faina khayra khayrka fiiha gudaheeda ayuu ku sugan yahay wa fii ahliha iyo ehelka mxuu hadka wato iyo qalinka ilaa yowmi alqiyamati maalinta qiyaama laakiin waxaa ansaxay xadiid mawquuf oo mxuu ahaa hadalka ninka la yihahdo anas bin malik radi allahu taala marda inuu yidhi qayid alcilma cilmiga waxaad ku qortaan ama aad ku xirtaan qayidu waxaad ku xirtaan alcilmi cilmiga ku xirtaan e bilkitaabati qoraal ku xiro weeyaan alkhaطiب الbaqdadi calيh raxmat الlah kitaab wuxuu leeya aad u qiimo badan oo layidha taqyiid اlcilmi cilmiga xiritaankiisa kitaabkaas waad helaysaan maktabada haddii laga waayan internetka lagama waynayo waa kitaab aad u qiimo badan waxaa la yidhaha taqyiid اlcilmi wuxuu ka warramayaa kitaabada cilmiga nabigeena salى اllahu عalayh wali waslm xilligiisa laga soo bilaabo ilaa xilligiisa inta uu marmaraaxiish ayuu ka hadlaya xitaa nabigeena sal اlah alay slm hadalkuu dhihi jiray laa taktubuu canii شhayئa hayra اlqur'an wax aan qur'aan hayga qorin inuu yidhi ayuu soo naqlinaya wuxuu kaloo soo naqlinayaa qowlkii intuu nabigeena isagoo xajka jooga u wacdiyey kadibna uu yidhi waxaa weeyaan halii qoro nabi alla waxaa tiri halii qoro markaasa nabigeena amru ku bixi alayhi sala slaam uktubuu liabishah ninka abishah ya dhihi jir ninka isaga haloo qoro iyo muxuu ahaa nahyigaas iyo amarkaas wax lagu jamcina weeyaan ayuu ka waramaya mxuu kitaabka isagaa mar kitaabkii isaga ah waxaa weye waa kitaab qayima kitaabatan cilmiga iyo qiimaha ay leedahay iyo aahaarta iyo adilada kusoo aroortay iyo maraaxiisha uu maray iyo diintan sidii loo qoray iyo fiqiga xilliga la qoray axaadiis haakada kitaabkaas marka waa muhiim ha loo noqdo hala alacdo weeyaan taqyiid lcilmi ayaa la yihahda taqyiid اlcilmi lilkhaiib اlbaqdaadi caleyh raxmat اllah fi lqarn اlhamis اlhijri wasa wuxuu dardaarmay asadru ashahiidu xusaam diin ibnahu wuxuu u dardaarmay shams diin ahaa wuxuu u dardaarmay an yaxfada inuu xifdiyo sadr shahiid xusaam diin aan soo marna ogsootii labada wiil oon soo maraynay oo aabbahood waktiga barinka markuu kullaado oo aqrin jiri mid kamid weyaan calin buu noqda arkaysaan hoosa wuxuu dardaarmaa sadr shahiid xusaam diin ibna wuxuu dardaarmay shams diin an yaxfada inuu xifdiyo kula yowmin maalin la arka yasiiran in yar oo min alcilmi cilmiga iyo alxikmat xikmad inuu xifdiyo ayuu dardaarmay maalin kasta inuu in yar oo kooban oo xikmad iyo cilma inuu xifdiyo ayuu dardaarmay waayahay fainahu isaga yasiirun waa wax marka hore la xifdina wa can qariibin indhowna ama goordhowna yakun ruxaana kaiiran in badan haye in yar toban shil meel ku rid maanta toban kale ku rid toban kale la gaaro miiqu noqonaya saddex kun lix boqol noqonaya amaba ka badan ama afar kun noqonaya adna toban shil maan dareemin sooma ya marka waa sidaas cilmiga waa sidaas oo kale waxaa weeyaan in yar in yar ayaad ku gelayaa ama in yar yaraad xifdinaysaa weyaan washtara wuxuu iibsaday cusaam ibnu yuusuf nin kale wuxuu iibsaday qalaman qalam wuxuu ku iibsaday bidinaarin hal shilin oo dahab uu ku iibsaday diinaarka tusaale ahaan kaba soo qaad waxaa weeyaan shan kunoo shilin maanta ama afar kunoo shilin hal gram haduuya hal qalin isagoo sheekhiyaa wax dhigaayay sheekha ayaa wax dhigaayay oo muxuu meerinayey kitaabaan lama haysanin ama faa'iiduu sheekha akhrinayay kadibna isagoo qalinka wax ku qori qalinka ka go'ay ama ka jabay muxuu samaynayaa marka qalinka lama markaasaa muxuu yidhi man ishtari qalama midinaar u dhawaaqe yaa qalinka u muxuu hal shilin oo dahaba ah. toban qalina halkiiba kusoo kii u horreeya markuu muxuuha ka qaatay shilinkii u tuuray dahabka ahaa kadibna qoraalka ayuu ku gatay yacni waa shan kun shilin maanta qalin toban shilin oo bayra oo jooga ku iibsada weeyaan ama biigka ku iibsada saas weeyaan si cilmigaas uusan ku dhaafin ugu faa'idaysta weeyaan nacam waayahay liyaktuba inuu ka qorayo u iibsaday washtara wuxuu iibsaday cisaam ibnu yuusuf qalaman buu iibsaday bidinaarin buu ku iibsaday liyaktuba inuu ku qoro maa yasmacu wuxuu muxuu ahaa maqlay ama maqlaayey fi lxaali goorta ayada falcumru cumrigana qasiirun waa wax gaaban oo sheikh inaad mar damba ka helaysa inaad adiga laftirkaada waqti helaysa inaad noolaanaysa ma garanaysa weyaan walcilmu cilmigan kaiiran waa wax fara badan weyaan nacam fayanbaqii alla u dayaca inuusan dayacin qofka allawqaata waqtiyada iyo saacad saacada inuusan dayacin oo yaqtanim u ka qanimaysto ka fara qabsado alla yaali habeenadii walkhalawaat iyo marka mxua bannaanada uu jooga ama keligiis uu yahay weyaan faraaqada uu leeyahay can yaxyaa ibni mucaad waxaa laga raazi waxaa laga wariyey inuu yidhi alleylu habeenka tawiilu waa wax aad u dhir badan habeenka waad aragteen labiiyo tobanka iyo barka markii la gaaro habeenaad gashay labiiyo tobanku dhowaadna waxaa weeyaan habeenkii ayaa laga istiwahan aan dul joogna oo muxuuha khadka istiwaha meesha umar ayaan joognaa waddankan aan ku noolnaa iyo waddamada la midka ah waxaa saacadood habeenna iyo laba saacadood maalin aad helaysaa amaba kow iyo toban iyo waa nicmo u weyn dalalka qaar waxaa weyaan habeenka waa saacado aad u kooban aad u kooban weyaan xitaa hadda ardal xaramayn sacuudiga mararka qaar habeenka wuxuu noqonayaa toddoba saacadood ama sideed saacadood noqonaya maalintan aad baa u dheeraanaysaa mararka qaar cagsiyaa dhici salaadda maqrib mararka qaar waxaa la tukadaa kow saac iyo rubac ayaa la tukanaya mararka qaarna laba sac waxay dhiman salad maqrib tukanaya hal saac afartan shan daqiiqadood markii yani tagayur weyn baa dhici eh, riyaad iyo meelahaas iyo damaam iyo dhankaas mararka qaar habeenka salaada fajr waxaa la tukanaya sagaal sac habeennimo iyo rubca la adimi ama sagaal sac baraa la adimi salaada subax weeyaan marka waad yaabi waa yacni xilligooda mustaqir maahan marna waa marna waa annaga laakiin cumrigaada dhanba khota iyo balaan eed samaysan kartaao habeenkin intaas saacan ka hurdi intaas saacan sa ahaani intaas wa akhrini waxaan aan lahayn waa nicmo weyn xaqiiqatan qolyahan yurubta raxmak allah yurubta meelaha ku nool iskandarabiyanka meelo ka mid a ah, yani habeenkoodaba habeenba ma jiro mararka qaar salaada cisha iyo salaada maqhrib iyo salaada subax ayaa laga yaabaa dhowr saacadood isku dhegan inay noqdaanba xataa aan aad loo kala saarin waa imtixaan haysta xaqiiqatan nacam alaqtaab qutb aljanuubi wa qutb mxua shimaali nacam waa yahay fa yanbaqii waxaa haboon ibn mucaadi raasi waxaa la wariyey alleyl habeenka awiilun waa dheer oo dhir badan yahay falaa tuqsiru ha gaabinin bimanaamika hurdadaada dherarka badan ha ku gaabinin weyaan habeenka wax aad weyn weyaan hurdadaan tirada badan dhammaanaynin ka yaray oo muxuuha ka dhin oo ha ku yarayn habeenka weyaan ilan habeenka haddii aad labaiy toban saac iyo adig aad ina cunta cun ina sheeka ina hasaawa ina tv firsi ina waxaa weyaan telefoon fiiri ina hurda maxaa kusoo haray marka habeenka waad ku ciyaartay weyaan wanahaaru habeenka maalintana mawduucun waa badan weyaan falaa tukadiru haku calwinin oo haku qasin biaaamika dembiyadaada haku qasin weyaan oo dembiyada iska dhowr oo aacad la imaa weyaan wayanbaqii waxaa haboon an yaqhtanima qofka inuu muxuua ka faa'idaysta ashuyuuha culimada waaweyn waystafiida min uu ka faa'idaysta maxaa yeele culimada waaweyn kulamaa qofka uu daaweyn yahay madinat lmowt huwa amaar ummati bayna sitiin wa sabciin waad garanaysaa marka qofkaas maanta wuu kula jeedaa maanta imisaa garcad imisaa waxaa weyaan waayeelaah imsaa toddobaatan sano jirta oo culimaaho maanta masjidka nagula nool oo cid cilmi ka qaadan ayna jirin berri indhama saaraysid masaajidaha kale ay joogaan meel walbaa joogaan guryaha joogaan qaar sararay saaran yihiin way sii socdaan cilmigina waa labada gebi ulaabo cilmi tegayso cilmi ka soo kasoo ror indhama saaraysid hadda ardal xaramaynka waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid a ah, culimada iyagoo sariir saaran ayaa dalabat cilmiga ay saa u dul joogaan oo ay ka qaadanaan cilmigi ninka way socdaa waxaa weeyaan qorax sii dhacaysa weeyaan berri indhama saaraysid maanta ayuu nool yahay hadda raggii halkan joogi jiray sheekh maxamed haadi caleyh raxmat ullah muxuuah sheekh shariif ya muxuuah shariif cabdinuur raggii aad taqaaneen kow kow miyaad leediin safkanoo dhan wuxuu ahaan jiray rag waa yeelaah oo culimo aho runtii dhammaantood mid walba cilmiga labadgebe u yahay ragga ayaga maanta ma heli karna balaayiin haddii aad bixisan dhama marka qofka cilmiga inuu ku degda weliba ragga da'da ah oo muxuuah inay degdeg u baxaan laga yaaba cilmigood u reeba ayaa aad u wanaagsan saas ayaa mxua ah lagu taliya weyaan cilmigoodan ayaana baraka badan maxaa yeele waraca iyo waxaa weeyaan adduun nacaybka adduunka inay qiimo u arkin wax badan iyo khibro iyo wax badan baa laga faa'iidaya raggaas cilmigooda markii la reebo ayaa xaqnimo badan weyaan walaysa ma ahanin kulamaa faata wax kastoo taga yudraku mid la gaaro weyaan haddii qofkaas uu kaa taga hadda maanta bukhaari amaba imaam nawowi raggaas maanta haddii aan indhaha ilin ka biyo ka keenno ama aan ka keenno dhiig ka keenno oon malaayiin lacag bixinna miyaa indha saarayna haba ka yaabin indhama saarays iska dhaaf ayaga culimadeena hadda weyneedoo maan daraad joogtay ayaa indha saarayn maanta weyan dhammaantooda galbadeen calayhim raxmat jamiica kamaa qaala suu yiri ustaaduna sheekhanaga sheekh alislaam fii mashiikhatihi kitaabkiisaas oo mashiikhadiisa culimadiis uu kaga warramay ama magacaas uu leeyahay ama shuyuukhdiisa ayuu muxuu ahaa ku aruuriyey ama magacaas ayuu kitaabkiisi lahaaye wuxuu yidhi kam min shaykhin shaykh badana kabiirin daweyn cilmiga iyo dadaba ku weyn kabiirin fi lcilmi cilmiga ku weyn iyo walfadli fadliga adragtuhu aan haleelan soo gaaray wama staartuhu istabartu waa idin qor sooma wama staartuhu maaha wama stakhbartuhu aanan khabar iyo cilmi ka qaadanin weyaan wuxuu ka shalaynayaa imisaan soo gaaray culimo oo oo cilmiga iyo ku weyn oonan hal kelima ka qaadanin saasuu ku shalaynaya weyaan sheekhiisa ayaa sidaa leh maantana sidaas weeyaan imsaa culamo oon soo gaarnay imsaa culamo oon soo gaarnay oonan waxba ka qaadanin oo maanta loo shalaynaa cilmigoodii xaggeed ka arka weyaan ibnu cuhaymiin shaliyu noolaa caleyh raxmatullah ullah ibnubaas shali ayuu noolaa annagana waa wada nooleen intayna badan waxbaan lagama qaadanin so albani shaliyo noolaa qaala sheekh alalbani kutubiismbaa mxuu ahaa la daba socda laakiin cilmigiisi yaa u tagayaa ka qaat shaam ayuu joogay ticketka waxaa lagu goosan karay dhowr boqolo dollar cid u tagtay lama ark wahaakada hadda maanta caalam alislaami fi lhindi wa fi lmaqrib wa fi shaam wa fi misra wa fi bilaad alxaramayn wa fi asomaal wa fi ethoobiya culimo aan la koobi karin oo musnidiin oo cilmiga xambaarsan oo daa ayaan ku nool maanta yaa u tegaya wax ka soo qaadani sheekhanna mxuu aley ramat xafidahu llah sheekh saalix cusaymi waxaa weyaan inta aan arkayo hadda nool maanta ninka ugu rixlada badan weyaan culamaa alhindi culamaa almaqrib culamaa ashaam markuu ku arko wuxuu kuleeyahay culimmada soomaaliyeed culima musnidiin ayaan ku maqlayaa ka nool aakhira maratan laqiituhu saas ayuu weydiiyey wuxuu leeyahay culimada soomaaliyeed oo musnidiinta ayaa ka nool si aan xataa arxala ileyh amniga suuya ma la tegi ku weydiinaya ragga saasay ahaan jire laakiin aawey dee marka muxuu aha raggeedii gacan laguma hay allah keena waqulu waxaan leeyahay calaa hada alfawaat tegitaankan nacam munshian anoo muxuu ahaa tia tixda laftirkeeda qof kama soo qaadan anoo tixi ayaa waxaan idhi hada lbeyta beytkan ayaan akhriyey imaamkii ayaa saala weeyaan imaam mualifkaa zarnuuji ayaa hadalkala lahfan calaa fawaati اtalaaqi lahfa ma kulu maa faata wayafna yulfaa wuxuu yidhi lahfan muruga iyo shallayto calaa fawtin tegitaan fawti talaaqi kulan tegitaankii ayaan ka murugoona oon ka shallaynaa weyaan lahfan shallayto maa kullu maa faata wax taga oo dhan ma ahaanin oo yafna weliba tegi yulfaa mid lala kulma ma ahaanin weyaan saas ayuu yidhi marka maanta shallayto ayaan taagana wixii hore soomahan laakiin maanta cilmi muxuu dhooban yahay maanta culimo maxay dhooban yihiin maanta dad culimo weliba da weyn oo cilmiga xabaarsan maxay dhooban yihiin meelahaas iska fadhiyaan cid wax ka qaadata ay laayihiin cid wax ka qaadata ay laayihiin weyaan nacam lahfan muruga iyo shallayta iyo ka qobamayn calaa fawti talaaqi kulan tegitaankii lahfan shallayta maa kullu maa shay dhammaantii ma ahanin faata taga oo wayafnaa dhammaani yulfaa mid lala kulma ma ahanin sheekh dhintay oo kaa tagay miyaad ka daba tegaysaa haba ka yaabeen weyaan annaga weliba ummadda soomaaliyeed weliba waxyaabaha culimadeena ay culimada kale kaga duwanta waxaa cilmigooda waa mukhazan wix cilmiga ku jira la dhimanayaan nin sheekha oo soomaaliyeed oo kitaab alifay oo ka tagay waa naadir waa kow iyo laba kii cajalada duubay ayaa waxaa weeyaan fadli ilaahay aad weyn weeyaan marka runtii culimada intay nool yihiin in ayaga laftigooda lagu eh, wariyo wax qoraan ama wax laga qoro inta laga fadhiista ilaahay subxana wa tacala loogu dhawaado oo waxaa weye wixii ay xambaarsan yahay cilmigaas laga guriyo laga qoro ayaa loo baahan yah weyaan laakiin yaa u samayni qofki ilahi u wa tacala qaala caliyin radi allahu taala arda wuxuu yidhi sayd cali musnad isagoona muxuu ahaa maana dul istaagin sayd cali ayaa wuxuu leeyahay siduu muxuuha soo naqliyey imaamka idaa kunta fii amrin haddii aad arrin ku sugan tahay fakun fiihi arrinka isagaa dhexdiisa ahaa weeyaan oo si dhabba u dhex joog meel ama ka muuqa amaba ka maqnaw meel aalibu cilmi aa nahay oo kitaabaan wataa waxaadanusnus ma soconaysa weyaan si fiican iyo khayrka ida kunta hadii aata fii amrin arin fakun fiihi arrinkaa gudihiis aha weyaan wakafaa waxaa kaga ku filan biliraadi ka jeesasya laga jeesta can cilmi ilah cilmiga ilah iyo diinta ilah laga jeesta tacaala korahaye khizyan hoog iyo khusraanan ama wakhasaaran ay khasaara weyaan inaad cilmiga ilaahay ka jeesata ood cilmiga ilahay barashadiisa ka jeesata ayaa kugu filan hoog iyo dulli iyo khasaaro weyaan wastacid ka magangal bilaah alla weyne minhu hoogaas iyo kharaabkaas iyo cilmigaas inaad ka jeesato leylan wanahaaran habeeni maalin ilaahay subxana wa taala ka magangal weyaan marka cilmiga ilaahay meelaha lagu qaybinaa qofki inuu ka waxaa laga yaaba maanta hadda maanta masjidkaan aan joogna waxaa dhici karta saacaddan hadda aan joogna inay toban darsi socoto gadaal damba dhowr darsiyaa ka socota kor dhowr darsiyaa ka socota bartamaha darsiyaa ka socda toban ilowr darsiyaa socota maca dalika qofki salaadii tukanaya kadibna meelaa intuu fariishaa macaanka iyo meelaa iska fariista ayuu qosliyo sheekayni oo bil maraysa oo bil kale maraysa oo bil kale maraysa oo sanad u mari oo sanad labaad u mari oo dadka isaga la dadaha ay kitaab dhammaynaan oy mid labaad dhammaynaan oy saddexaad dhammaynaan oy toban dhammaynaan oy culimo noqonayaan oy qur-aan xifdinayaan oy khayr la kulmayaan ibaadaysanayaan cibaadaysanayaan wamaa ilaa dalik isagan halkaasu maxruum ku yahood meelaa fadhiya waa ciraabta runtii aqi khasaaro dhaba ah weyaan naam walaa bud waxaa lagama maran liaalibin ilmi qofka aalib cilmiga min taxamuli mashaqati mashaqada iyo culayska inuu u dulqaato iwalmadallati iyo dulliga fii alab alcilmi cilmiga dalabkiisa cilmiga mararka qaar meel dulli aad u galaysaa oo waxaa weeyaan culays ayaad u mari oo mararka qaar meelo aad mudnayn ayaad maraysaa weyaan cabdillahi bn cabaas radi allahu taala arda ayaa wuxuu ahaan jiray nin isaga saaxiibkiia almiswar inuu ahayan filaya wallahu aclam iyo isaga in ay cilmigii saxaabada nabigeena sal slam cilmigii ay ka reebaan ila cabdillahi bin cabaas wiil yar ayuu ahaa markuu nabigeen dhimanay wiil aad yar aad daayar cilmiga u xambaarsan aad u koobnaa saxaabada nabigeena abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo raggii aad taqaaneen ayaa nool dhammaantood wada joogaan markaasa waxay go qaateen in ay cilmiga saxaabadii ka ururiyaan oo axaadiista nabigeena sal l slm waxay nabiga ka reebeen ay kala haraan kadibna waa la wada bilaabay ninkii saaxiibkiiah waa iska haray cabdulahi bin cabaas maya kama haran arrinta idayd markaasaa gurigan tag eh, qur-aanki waxa aad mxuu ama tafsiir ka soo qaad kanu tag xadiid ka soo qaad saas ugu soo aruurin jiray habeen imaanin heer waxaa dheci jiray in xilliga la qaylulsana intuu baxa saxaabi saxaabada nabigeena kamid sal alla lay slam uu ah, inuu cilmi ka soo gurigiisa tago kadibna markuu guriga taga gurigii albaabka laab xilliga la qaylulsanay uu taga markaasaa wuxuu samayn jiray meeshaasuu fariisana ku sugayaa si ugu sugi ayaa hurdo ay ku qaban geb meeshuu kudhici meeshuu kudhici wdaali mogt meeshuu kudhici isagoo marka meesha jiifo ay boor iyo siiga iyo muxuu ahaa dabeesha madiine ay caro saartay ayuu soo baxaa ninka saxaabiga ahaa markaasuu leeyahay yaa bna cami rasuuli illahi sal اl slam hallaa arsalta ilaya faatiik wiilka uu nabi moxamed calayhi salaa slam adeerkiis dhalayow maxaa meesha isu soo dhibtay maxaad igu muxuu ahay qof igu soo diri weyde anaa ku imaan lahaa taqdiir iyo ixtiraam ay u qabaan nabigeena sal alla alay slam ayaa ehelkiisan u qadarinayaan nabigeena uu ka dardaarma alai slat slam marka markaasaa wuxuu dhihi jira maya maya abadan cilmiga waa loo imaana ee eh, asaga cilmiga muxuu aha qofka uma imaado saas ugu dadaali jiray marka alabat cilmiga saas inay noqdaan oo culimada saas u daba socdaanee cilmiga ay ugu dadaalaan waa laga maarmaan haddii kale wax muxuu ahaa eh, qofka masjif arka yani qof nin weynoo taqaanaan oo aali beyt rasuulilahi ah oo xabruummati majmuca alqur'aan ayaa meel jirdiin ah iyo albaab oo boorka iyo dameerada iyo dameeraha iyo waxaa weyaan inta socota ay marayaan ayuu halkaa fadhiyaao wuxuu sugayaa in hal xadii oo nin saxaabi ah soo baxa ood kadibna waxaa wey xitaa masaajidka ugu qaadan karaa laakiin maya wuxuu sugayaa wuxuu rabaa inuu cilmigii mxua halkaas mara weyaan ood cilmiga isu duleeyo tawaaduc u sameeyo weyaan dulliga tawaaduca ah weyaan kow walaabud waxaa lagamaamaana taalib qofka taalib cilmiga min taxamul mashaqati culayska inuu xambaaro iyo almadalati tawaaduca duliga caadiga lama ogola qofka muminka inuu isduleeyo maaha laakiin wuxuu ahaa saxda tawaaduc inuu ishoosmariyo weyaan iyo watamalluq inuu isjejebiyo oo qofka mararka qaar qof dabci wanaagsan oo aad iyo aad waxaa weya yacni aad gogol inuu iska dhigo oo meelaba waxyaabo badan naftiisa ay diidi lahayd uu muxuu ahaa danka gelin watamalluq watamalluqu qofka inuu isduleeyo dhulka isku jiido madmuumun waa wax aad loo dulay oo dhulka isdhigta weyaan ma fiicna ila fi alab اcilmi cilmigi dalabkiisa mooyane waa sida cabdullahi bin cabaas uu sameeyey fainahu isaga laabudda lahu waxaa laga maamaara min atamalluq in hoos isu dhigo lilstaadi ustaadkiisa iyo washuraka ragga xerto saaxibadiis inuu isu dilayo uusan ka santaagin iyo wahayrihim ayaga qayrkood muxuu u yeelayaa lilistifaadati minhum inuu ka faa'iidaysto muhiimadda waa taas weyaan ee ma ahan tu kale ma aha weyaan qiila waxaa la alcilmu laa dula fiihi duli aanan lahayn haddii marba cilmi aad xambaarta camal wato tawaaduc iyo ikhlaasna wata waa sharaf aanan la gaari karin abadan lanaa cilmun walilacdaai maanun weyaan laa yudriku laa yudraku laguma haleelo cilmiga asaga ilaa bidullin dulli oo laa ciza fiihi santaag aysan ku jirin marba haddii aad waxaa weeyaan aad santaag kugu jiro cilmi ma gaaraysid isnaan laa yuflixaan mustaxyin wamustakbir laba qof ma liibaanaan qof muxuu aha xishood cilmiga masaal ma weydiin kartaa masaasaad dhihi kartaa ah, qofka isaga ma liibaano cilmiga waa inu qofku weydiiyo nacam biqalbin sauulin bilisaanin sauulin wa qalbin caquul waa tii ulaha muxuu ahaa ninkii aan soo marnay hadalka loo tiiriy awlaada cabaas onan ka ansaxaynin waayahay watamaluqu hoos in hoos isu dhigo qofku mxuu ahaa gogol iska dhigo madmuumun waa wax madmuum inuu isduleeyey tamaloqa dulliga kasoo qaadba madmuumun wax muxuu ahaa la caayay oon fiicnayn ilaa fii alabi cilmi cilmiga dalabkiisa mooyane fa inahu isaga laabudda lahu waxaa laga maarmaana min atamaluq qofki inuu mxuu ahaa hoos isu dhigo liistaad istaadkiisa wa shurakaai saaxibada iyo waayrim qayrkood laistifaadat minhu ka faa'idayso qiila waxaa la yidhi alcilmu cilmiga cizun waa sharaf laa dulla fiihi dulli uusan ku sugnayn walaa yudraku laguma gaaro cilmiga isaga ilaa bidullin dulli oo laa ciza fiihi aan sharaf lahayn weyaan yacni dulliga aad kala jeeda waxaa weeyaan tawaado laa ciza fiihina kibir aan lahayn u kala jeeda intaa ka soo qaata dulligaas uu sheegaa waa tawaaduca ciziga uu sheegaana waxaa weeyaan waa kibirka weeyaan wa qaala alqaa'ilu kii yidhi ayaa wuxuu yidhi tixdan araa laka nafsan tashtahi an tucizaha falasta tanaalu lciza xataa tudillaha araa waxaan arkaa ninyo laka nafsan naf inay ku sugan tahay tashtahi aad u jecel aad jeceshahay dhah araa waxaan arkaa laka adiga nafsan naf inay ku sugan tahay oo tashtahi aad jeceshahay an tucizaha inaad cizaysa naf aad muxuu ahaa kor inaad u qaadaa jeceshahay inay kugu jirta oo naftaada noocaas hayta ayaan arkaa falasta ma tihid tanaalu mid gaara sharaf mid gaara ma tihid tudillaha ilaa laftaada aad ka dullaysa oo laftaada tawaaduc aad ku beerta haba haba yaraatee naftaada meel ma gaarayso weyaan meel ma gaarayso weyaan allahu waxaan ka yaabayaa intii ogaantoon ordaayey weli meel ma gaarin in cashar saddexaad uuna fuulay ayaan ka yaabay oo talaadada aan gaarno haddii la gaarana dhib ma lahan insha allahu tacaala waaya fasl tabartayda waa intaade intii aan ordi kar orday adinka laftiina waa igu daba hidagdeeno waa igu daba daasheen faslun fi lwaraaci xalaalmaradka iyo faslun hada fasilun fasl weyaan fi lwaraaci xalaalmaradka fii xaala tacalum qofka markuu wax barana inuu muxuu xalaal marta ayuu faslkan fasli weeyaan rawaa bacduhum barkood waxay wariyeen xadiidan laa yasixu ka qaad marka laa yasixu weyan waxba kama jiraan fii hada baab baabka can rasul sl sl anhu qaal inuu yidhi maa lam yatawarac hadalkan laakiin oo muxuu ahaa tawarucaas qofka inuu waxaa weeyaan ilaaliyo cilmiga hadduu ilaalin waayana saddexdan musiiba ay ku dhacaysa saddexdaas mid ka mid a qayb ka mid a salafka ayaa laga soo naqli oo khibro iyo tajribo ay ku gaareen qofkii cilmiga ilaalin waaya in masaaibtan qayb ka mid ay ku dhacaysa salafka ayaa laga soo wari lakin xadiiaanu ma ansaxayo weeyaan man lam yatawarac qofka fii tacalumihi waxbarashadiisa warac aanan la imaanin ibtalaahu llahu alweyne wuxuu ku imtixaamaa oo ku jarribaa biaxadi alaaati ashyaa saddex shay mid ka mid a ayaad ilaahay ku musiibaye oo musiibadaas ayaa ku dhacda weeyaan kow ima an yumiitahu fii shabaabihi intuu da' yar yahay inaad ilaahay subxana wa tacala kowka sii oo dhinto cilmigii sharaftiisu ilaalin waayey warac cilmiga ayuu yeelan waayey waa mxuu ahaa ku rido fi rasaatiiq tuulooyinka tuulajoog in laga dhigo tuulajoog tuula haddii aad tuulaan fariisata ood weliba dee cilmi aad cidaad ka barani aadan helayni tuulada inta badan culamo lagama hela moogta cid cilmi kaa qaadan oo badanna aadan helayni meel marka tuulajooga ilbaxshaararku ay dhihi jireen inaad noqoto marka nacam kan saddexaad aw an yuuqicahu fi rasaatiiq tuulooyinka in mxuu ahaa lagu rido tuulajoog iska noqdo weyaan meelahaas iska noqdo aw amaba yabtaliyahu inuu ku imtixaamo bikhidmati sulaan ninka madaxda inuu mxuu ahaa daba socdo gavana daba socdaa maanta berri wuxuu daba socdaa kii wasiirka beridan wuxuu daba socdaa gavana afwan kii mb ahaa inkaar baa ku dhici marka kuwaas inuu kabaqaad aduu noqdo waa imtixaan mogt xaqiiqatan qofka mutawarica nacam gavana xaq baa lagu leeyahay ummaddan isagaa madaxu ah waxaa waajib ku ah inuu masaajida dhiso lagama tuugaayo waxaa waajib ku ah inuu dhisa madaarista lagama tuugaayo waxaa waajib ka inuu dugsiyada quraanka dhiso lagama tuugaayo waxaa waajib ka inuu muxuu ahaa aytaamta kafaala qaado lagama tuugaayo waxaa waajib ka inuu culimada karaamayo lagama tuugaayo waa xaq lagu leeyay laakiin in lisu daleeyo dalaal daba socdo uu ku yidhahdo madrasada yaan muxuu ahaa halkuma idinkugu raadinayo waxaad yeeli bal isoo dhis kadibna aad kabaha u qaada laa xawla walaa quwata ila billah waa masaa'ibtii ugu weynaad xaqiiqatan culimo badanna inay ku dhacaan culimo yaan dhihin laakiin dalabata cilmi inay ku dhacaan ayaa suuragal arrintaa laga degtoonaada culamo alla arrintaa iyadaa waad arkaysaan dhibaatada hadda maanta ka dhacday in culimo ah oo kabaqaad u noqday muxuu ahaa raggaa siyaasiyiinta bal ka warrama waa masaaibta ibtilooyinka mowdka iyo geerida lamidka ay ka midta saddexda ibtila saddexda mowd iyo saddexda musiiba oo qof ku dhacaysa ay ka mid tahay qofka inuu muxuu ahaa kabaqaad u noqdo qolyaha iyaga nacam dadka ayaga waa muslimiin governor waa muslim muxuu ahaa sanataha waa muslim qolyaha muslimiintan ka hadli mbiga waa sidaas nacam waa loo naseexaynaya waa lala talinaya waa la wacdinaya mararka qaar xataa in la booqdo oo dacwo darteed loo booqdo ama dacwad in wax la qabto loo booqdo iyadoo laisdulaynan dhibaato malaha laakiin qofka inuu muxuu ahaa baabuurkii ay gabadha muxua heesays kor saareed adna shirka lagu fadhiisiye ya sheekhi ayaa shir ku fadhiya ood yaa tol hay hala doortay ninkaas ku tolka eenayo qofka asaga diinlaan baa ku dhacday diintii ummaddana waa laqmiyey ila diinta adiga ayaa muxuu ahaa maanta diinta adiga ayaa gacanta ku hay adaa yaqaana diinta ilahi subxana wa tacala oo ilahi ku siiyey alculamaau waradat alambiyaa adiga ayaa muxua cilmiga lagu dhexayshiye cilmiga lagu dhexashiyo ummaddan aday muxuu ahay kaa sugaysa inaad diinta aad barto adigana diintaada waxay ku gowracday meeshaas qaabka daran soo dulli maaha marka soo runtii wax murugaa ah maahan diinta horaama tallaan baa haysayba culimadaana haysay culimadii ku yareed afarta soo baxdan haddii ay kaba qaad noqdaan soo masaaib maha marka soo masaaib maha culima alla arrinta ayada weliba khaas alabata cilmiga arrinta ayada halaga fikiro arrinta ayada ha laga tashto arrinta ayada waxaa weya halaga muxuu ahay dhiidhiyo eh, runtii waa arrin socoto oo khatar ah oo diintana baabi'in hayso yaan linku siinin madarse yaran muxuu ahay aan aan ku ah, kugu qabanaya aan lagugu siinin inkaar baa kugu dhacay waxbana kuuma qabanay tiish ahaan intuu sangiskaga kaatiro ayuu kadibna ku tuuraya waa macruuf arrinta ayadana dib u eega nacam ayib ilaahay wuxuu u qadaray madrasadaana ma weynays kun madrasa ha dunta laakiin caalim ka badbaado madrasada waxaa weeye inay dunto muhiim maaha waxaa muhiim caalim inuu badbaado oo cilmigiisa lagu kalsoonaado oo cilmigiisa ummadda ay qaadato oo idaacadii ka hadla oo tiifiyada ka hadla oo masaajidda ka hadla oo duruusta uu dhigo oo dadka uu kala bixiy oo culimada dadka ay kalsoonaadaan haddii maanta culimada qof lagu kalsoon la waayo diinta marka yaa loo doonay ma kaniisadaa loo aadi ma qolyahan bastarradaa loo aadi jeelaad ii sheega culimada waxaa weeyaan waa shaarcad dhibac yar ayaa madoobeynaysa dhibac yaraa casaanka dhigaysa dhibac yar ayaa wasakhaynaysa marka cilmigaa in la ilaaliyo walow ana ahla saanuhu la weeyaan cilmiga in la dhowro waajib ikhwaani fi llah haddii qofka cilmigu dhowr waayo inkaar iyo balaa dhacaysa weyaan nacam waxukiya wa min alwaraci xalaalmaradka waxaa ka mid ah nacam famahmaa goor alla goortii kaana ahada aalibcilmi qofka aaliba cilmiga awraca mid xalaalmarad badan kaana wuxuu adaa cilmu cilmigiisa anfaca mid nafci badan weyaan watacalumu lahu waxbarashadana aysar mid u fudud ay noqotaa weyaan wa fawaa'iduhu fawaa'idiisana aktar mid ay badanta ayuu noqdaa weyaan mar kasta mar alla markii aalibcilmiga oo noqdo qof xaalmarada cilmigiisu ilaha subaa wa taala barakeeya ilmi barakaysan buu ka dhiga o in waxaa weyaan uu wax bartana mid aad u fudud ama laga bartana wuu noqda sidoo kale faa'iidooyinka uu bixinana ilahi subxana wa taala mid badan buu ka dhiga subxana wa taala xataa hadduu cilmiyeeye wa min waraci xalaalmaradka waxaa ka mid a ah an yaxtariza inuu qofka iska ilaaliyo aalibcilmiga can shibac dheragta badan ood muxuu ahaa alooshi aad taagto iyo wa katrati nam hurdada badan waa iska laazima weyaan haddii marba cunno badan ay timaado hurdo badan waa imaanaysa wa karat kalaam iyo hadalbanida tarobalka qofka inuu mxuu ahaa tubago ay u noqdo inuu iska ilaaliyo fii ma laa yanfacu waxaanan wax taraynin lakin wix nafcila oo muxaadaro iyo darsi iyo khayr iyo wacdi iyo ayada waa la badinaya waanlaa yaxtariza waa an yaxtariza waa inuu iska ilaaliyo uu iska dhowro can akli acaami suuqi suuqa cunadii taalla cunada taaltaallo inuu cuno inuu dhowro in amkana haddii suuragal ay noqonaysa hadda tufaaxa meeshaan lagu iibinaa fulaan lagu iibinaa sambuusa lagu iibinayaa marka inaad adoo taalibu cilmi ah aad u dugto ood muxuu ah soo iibsato toban kishi labaatan la baxdo ood jeeb kusoo rido iska ilaali weyaan in amkana haddii suuragal ay noqoto haddii aad wax kaleba haynin oo tobankaa shiloo jeebkaada ku jirto iyo kooasaad soo iibsanaysa wakasishan wax kale aadan haynin famaa xilatu lmutari ilaa rukuubuha marka wax kaloo samayn karta ma walaha marka ayada in amkana isagaba khayr laan siiye wuxuu yidhi haddii suuragal ay noqoto weyaan saas weyaan suuqa culimada laga soo iibsanaa iska ilaaliyo oo diyaarka hoho bisil bisil maxaa yeelay liana acaama suuqi suuqa cunada taala aqrabu ayadaa dhawaan badan ila anajaasati inay nijaasowda iw inay khubsi xumaan noqoto tusaale ahaan meeshan dhiiqada badan ayuu qof banaanka cunada saa u iibinaya sooma baabuur ayaa sooma bash ayuu soo siinaya kadibna wuxuu ku sahri tufaaxi aad adi iibsanaysa ama sambuuski soo saar laakiin markii cunada meel ku jirta maqaaxad gudaheed iyo meel ay ku jirta waa la ilaalinaya waa la dhowraya waa cuno dhowran weyaan ama gurigaadiba lagu karinaya ama ilaa dalika ayada ayaa madinna weyaan marka iska dhowr ayuu leey lanna qofkan waa nadiif inuu wax nadiif cuno ayaa la rabaa w qalbigiisa iyo mxuu ahaa jirkiisana wax nadiif ay galaan nacam lianna acaama suuqi suuqa cunadiisa aqrabu isaga u dhawaan badan ila najaasati inuu najaasooba iyo alkhabaadati inuu khubhi iyo xumaan uu ku dhac weeyaan wa abcadu isaga ayaa ka fogaan badan <clears throat> can dikri illahi tacala dikriga alle wa aqrab isaga ayaa u dhawaan badan qofka mxuaha suuqa wax ku imina bannaanka iyo jidka saa ugu hayo ila alghaflati inuu dikriga alla hilmaamay ayaa u dhawaan badan weeyaan indhataag ayuu ku jiraa inta badan <clears throat> weliba anaga de muslimiin ahayn ayaaba iibiye oo waad garanaysaan xaaladaas wixii ka dhici kara waliana absaar alfuqaraai fuqarada indahoodana taqacu caleyhi way ku dhacaysa mid aanan maanta soo qurcanin ayaa cunno macaan badanoo bannaanka waran ayaa saa u mari walaa yaqdiruuna ma awoodaan ala ashiraa'i minhu inay iibsadaan hadda cunnadan saa waran dad badan oo aad u badan oo kumanaan ah, oo boqolaal ah ayaanan iibsan karin oo damcayaana saas u eegayaan weyaan waa wax macruufa eh, fayata'adawna bidalika arrinkaas waa dhibsanayaan fatataaba barakatuhu barakadiisa ay marka tegaysa weyaan adna marka wixii isku daldalaysad oonaysaa wakhtar waxuukiya waxaa laga wariyey ana alimaam ashaykh aljaliil moxamed ibn alfadl kaana inuu ahaaday fii xaali tacalumi xilligu waxbaranayay laa yakulu midaan wax ka cunin min tacaami suuqi suuqa cunadiis kama cuni jirin ninkaas caalimkaa suuqa cunada taalla kama kama cuni jirin wa kaana abuuha aabihi wuxuu ahaa yaskunu mid degan fi rasta waxaa weeyaan fi ras rastaaq tuule ayuu degnaa wayuhayi wuxuu usoo diyaarin jiray acaamuhu cunadiisa ayuu usoo diyaarin jiray wayudkhilu ilayhi wuxuu usoo gelin jiray u keeni jiray yowma aljumcati maalin jumcada cunada u jiray isbuucan intuu cun lahaa cunaha ayuu usoo diyaarin jiray waaya fara'a wuxuu ku arkay marka maalin uu imaaday fii beyti ibnihi wiilkiisii oo marka dambena caalimka noqday khubsa suuqi suuqa kubis laga soo iibiyey ama rooti laga soo iibiyey ayuu ku arkay yowman maalin falam yukalimhu lama hadlin saakhitan calayhi isagoo wuu carooday halkaas kubista ama halkaas rootiga oo mxuu ahaa cunay amaba gurigiisa aad ku arkaad uga carooday faictadara ibnuhu wiilkiisa ayaa cudur daartay oo wa wuxuu yidhi ma shtaraytuhu somaan iibsanin ana aniga walam arda bihi raalli kumaan noqonin walaakin warkuu laga laabaya axdarahu shariikii saaxiibkay oo xirowgilaha ayaa keenay faqaal low abi wuxuu ku yidhi low kunta haddii aad tahay taxtaatu mid u dadaalo oo waxaa weyaan ixtiyaad dadaal kugu jira oo tatawarax cala lmarad kugu jira lam yajtari muusan ku dhiirradeen shariikuka saaibka bidali arinkaas kuma dhiradeen weyaan ma keeneen weyaan wahaakada sidaas bay kaanu waxay ahayn yatawaracuuna kuwa xalaal marta falidalika ay darteed ayaa wafiquu loo waafajiyey lilcilmi waxbarashada iyo wanashi cilmi inay faafiyaan xataa baqiya ilaa aad ka hara ood ka baaqi noqda ismuhu magacooda ilaa yowma alqiyaamati ilaa maalinta qiyama laga gaaro weyaan naam awasaa wuxuu u dardaarmay faqiihu nin faqiih ah min zuhaadi lfuqahaai fuqahada kuwooda zuhdiga badnaa aalib alcilmi buu u muxuu ku yidhi calayka waxaad laasimtaa ama aad ku dadaashaa an tataxaraza inaad iska dhowrto can alghiibati xanta aad iska dhowrta wa can mujaalasat almiktaar qofka hadalka badan inaad la fadhiisata inaad iska dhowrto weeyaan wa qaala wuxuu yidhi ina man yuktiru alkalaama qofka hadalka badiya yasriqu wuxuu xadaa cumraka cumrigaada ayuu xadayaa wayudayicu wuxuu dayaca awqaataka waqtiyadaada weya intuu daldalma halkaa ama labadaa sac meeqaa jisoo qur-aan akhrin lahayd meeqaa darsigood muraajacaysan lahayd wa min waraci xalaalmaradka ayuu ah ka mid ahaaday an yajtaniba inuu ka fogaado ahla fasaad dadka ahlu fasaadka ah iyo walmacaasi macsiyada iyo wataciili bagamundada dadka ah oo shaqalaanta meelaha iska fadhiya weeyaan fa ina almujaawarata la deriska oo qofkuu la dirsa qofka kale amaba inuu dhinaca ku qabta muahiratun waa mid wax saamaynaysa laa maxaalad shakilaan wa an yejlisa waa inuu fadhiiso hadalkan waa yejlisadan iyo inta ka oo danka qiblada u jeeda waa kow waxba dhibaato ma lahan laakiin wuxuu kuleeyahy magaaladii aad wax ka bartay xaggeeda inuu jeedo weyaan hadalka isaga hadal hadda daliil loo hayo amaba macno weyn hadda ku dhisan ma ahan weyaan muxaqiqiin saasay sheegeen marka hadalkaas inta <clears throat> misr an yastaqbil misra iyo baabkaas aad haskugu dhimin nacam waa yahay ma ka boodnaa sideedaba ma ka boodnaa ya ma marnaa nacam waa yahay wa waan yajisa waa inuu fariiyo mustaqbal qiblati qiblada inuu isagoo u jeedo weeyaan wa yakuunu wuxuu ahaanayaa mustanan mid ku dayda bisunati nabiy sal ll ly slam taas sax weeyaan nabiga sunadi u dirta alai sl slam wayaqtanima waa inuu ka qanimaysta dacwat ahli khayr ahlu khayrka ducadooda wayataxaraza waa inuu iska ilaaliyo can dacwati almadluumiin madluumiinta dacwo muxuu ahay ducadooda intaas waa hadal aad u sax waa weeyaan xukiya waxaa la wariyey xukiyadaas waa ishkilada meesha ka bilaabat marka cilmiga dalabkiisa lilurbati urba inay been meel urba anaga urbada aad baa loo yaqaan hadda urbu kunol hebelley meel waxaa weyaan dadkii iyo tolkii iyo dalkii ay ka dhowan weyaan wa kaana waxay ahayeen shariikayni laba saaxiibay ahaayeen oo cilmiga eh, mxuu ahaa shariiko ku ah ficilmi cilmiga fa rajaca way soo laabteen bacda siniina sanado kadib ilaa baladihima baladkoodi usoo laabteen i magaaladoodii waqad faqiha isagoo uu faqiih noqday axaduhuma midkood walam yafqah uusan faqiih noqonin alakharu kan kale mid waa caalim midna waa fataamala way eegeegeen fuqahaau baldati magaaladii faqiihiinteedii wasa'aluu waxay weydiiyeen can xaalihima xaaladoodii wa tikraarihima cilmiga si ay u raacan wa juluusihima fadhiga ay fadhiisan jireen fakhbiruu waxaa loo sheegay ana juluusa aladii kii fadhigiisa fiqiga bartay fii xaali tikraari xilliga aad cilmiga baranay ood mxuuha ku ceshanay kaana wuxuu ahday mustaqbal qiblati qiblada mid ujeeda ayuu magaaladii magaaladaas xasala alcilma fiihi cilmigu ka helay weyaan magaaladii qibladu isku adaysan jiray walaahra kankana kaana wuxuu aday mustadbir alqiblati qiblada ayuu mxuuha dhabarka ujeedin jiray waj wejigiisa ilaa hayr misri magaalada mxuuha meelaan ahayn ayuu wejigiisa aadin jiray faitafaqa alculamaau culamada waxay isku waafaqeen ayuu leey walfuqahau fuqahadii waqtigaa joogay ana alfaqiiha kan oo fiqiga bartay oo caalimka noqday faquha wuxuu fiqiga ku bartay bibarakat istiqbaal qiblati qiblada ujeedka u jeeday taas weji waa yeelan kartaa laakiin asbaabta rasmiga ah oo adilada lama ahan weyaan qiblada in la qaabilo waxaa weyaan ducada marka alla la baryaa saxiix markii waxaa weya salaadii la tukana waaba lagama maarmaan wamaa ilaa dalika tanna mulxaq waa laga dhigi karaa id huwa sunnatu fi ljuluusi marka la fadhiisanay ayadaa sunnaa weyaan ilaa cinda daruurati daruura haday timaado mooyane wa bibarakati ducaai lmuslimiina muslimiinta ducadooda barakadeeda weyaan faina almisra magaalada laa yalu kama khaali noqdo can cibaadi naam faina almisra magaalada laa yakluu can alcibaadi maxaa idin qoran hay faina almisra magaalada laa yakluu kama khaali noqdo can cubaadi kuwa cibaadada badan iyo ahlkhayr kama aaliqt kama khaali noqdaan weyaan waaahiru sida muuqata ana caabidan warkii sheekh sii sharxaya weyaan waaahiru sida muuqata ana caabidan mid caabidaho cibaado badan oo meel cubaadi kuwa cibaado badan kamida mid lahu uu u duceeyey fi leyl habeenka ya ogsoon baabka isaga baaba naqaana maha baabka isaga fa yanbaqii waxaa haboon litaalibi ilcilmi qofka taalib cilmiga anlaa yatahaawana hadalkan dambe waa hadal qiimo badan fayanbaqii waxaa haboon liaalib cilmi qofka aalib cilmiga anlaa yatafahawana inuusan fududaysanin biladaabi aadaabta iyo sunani sunooyinka inuusan fududaysanin waa laga maarmaan wayan faina man tahawna biaadaabi aadaabta qofka fududaysta xurima waxaa la hoojiya asunan sunanta ayaa la hoojiya sunooyinka ayaa la hoojiya waman tahawara bisunani sunanka qofkii fududaystana xurima alfaraaid faraaidta ayaa laga hoojiya waman tahawna bifaraaidi faraaidta qofka fududaystana xurima alaakhira aakhira iyo jannada ayaa laga hoojiya weyaan wa bacduhum qaarna qaalo waxay yidhahdeen hada xadiidu rasuli lah sal l slm xadiid ahaan umahayna weyaan wayanbaii waxaa la mid ayadna in kitaabaha aanan la karaama tarin tirin oo kitaaba dhulkaan lagu tuurin kitaabkan haddii aad muxuuah aayada iyo axaadiid iyo khayr ayaa ka buuxa dhulkan lagu tuura sax maahan aadaabta iyo shacairta ilahay in la weyneeyana maahan waxaa laga yaabaa inuu qofku iska yihahda maxau daliila addaliilu huwa cadam daliil siduu dhihi jiray shekh cuthaymiin aleh raxmatullah waxau daliil inuusan daliil meesha oolin daliil sheekada miyaa la isweydiin karaaba maxaa yeelay waman yucadim shacaa'ir allahi faina min taqa qulub shacairta ilahay waxaa kamid kitaabkiisa qur-aanka ka mida waxaa kamid aayadihii qur-aanka axaadiista kamid cilmiga kamida tacdiimkeedana waxaa weyaan tacdiim diinta ilahay kamid tahay haddii ta intaa lagaa waayo cilmiga lagaa suga maxay tahay halkaasuu kitab qur-aan ku tuuri markaasuu le maxa daliile qofka isaga waa khatar weyaan xataa islaamnimada qofka inuu gu baxaya halisa kitaabka qur-aanka haduu ehanaysto oo weliba muxuua baabka u ehanaysto halis weyaan kutubaha kalena in la dhowro oo la karaameeyo ama meel kalo saara lakin kitaabka inaad mxuu aha lugtaada hoostiisa ku tuurta sax ma ahan wayanbaqii waxaa haboon an yuktira inuu badiyo asalaata salaada inuu badiyo aalibcilmiga wa yusallii uu tukada salaata alkhaashiciina kuwa khushuucsan salaadood inuu tukada waladiina hum khaashicuun faina dalika arrinka asaga cawnan lahu kaalma ay u tahay calaa taxsiili cilmiga inuu aruursado uu helo iyo watacalum waxbarasho weeyaan inuu salaadaada khushuucaad ku tukata cilmigay kuu kaalmaynaysaa inaad badsato oo ilahay kuwaafajiyo wainshidtu waxaa lii gabyey amaba lii tixay lisheikhi aljaliil الzahid alxaaji najm diin cumar ibni moxamed الnasafi shicru le ayaa lii taxay weyaan oo muxuu ahaa kun lilawaamiri wاnnawaahi xaafidan wclى الصلاaةi muwaadiman muxaafiظa wاطلb culuuma الشharci wاجtahid wاstacin bالطayibaati tusir aw tasir faqiiha xaafiظa wasl ilaahaka xifda xifdika raagiba fii fadlihi faاllahu khayru xaafiظa kun waxaad ahaataa aalib cilmiyow liawaamir awaamirta alle wanawaahi alla wuxuu muxuu ahaa diiday xaafidan mid dhowra nawaahida ka fogow awaamirtan la imaan weyaan wacala salaad salaadana waxaad ahaataa muwaadiban mid muxuu ahaa daa'imo oo joogtay muxaafidan ilaaliyo weyaan walub waxaad dalabtaa culuuma sharci sharciga culuumtiisa dalab weya noocyada kala duwan wajtahid dadaal wastain kaalmaysa alla wastacin kaalmaysa biayibaati inaad waxyaabaha wan wanaagsan cunta kuna camal fasho weyaan tasir waxaad ahaanaysaa faqiihan mid faqiih xaafidan weliba xaafidaad ahaanaysaa weyaan wasal waxaad weydiistaa ilaahaka ilaahada weydiisa xifda xifda xifdika xifdigaada aad xifdisa inuu ku xifdiya alla weydiisa weyaan raaqiban weliba adigu alla subxana wa tacaala rajayna oo raqba iyo jacayl iyo muxuu aha qudarayn ka qaba weyaan fii fadlii fadligiisa faallahu alla weyne khayrun xaafidan mid xifdii kan ugu khayr badan weyan rabbigan subxana wa tacala waqaala wuxuu yidhi aiicuu wajiduu wa antum ilaa rabbikum turjacuun walaa tahjacuu fakhiyaaru lwara qaliila min alleyl maa yahjacuun wuxuu yidhi aiicuu warhalla aiica wajiduu wardadaala walaa taksaruu hawahsanina oo kasal iyo cajis iska dhowra wa antum adinka ilaa rabbikum rabbigan ayaa turjacuun lidin cilin doonaae walaa tahjacuu hurdada in badan hala imaanin oo hujuuca iyo hurdada badan waxaa weyaan iska dhowra fakhiyaaru lwara khalqiga ka u khiyaarsan qaliilan in badan oo min alleyl habeenka maa yahjacuuna ma ayna saaxan jirin weyaan wayanbaqii waxaa haboon an yastasxiba inuu ardayga wato daftaran buug calaa kuli xaalin ama kitaab uu wato weyn kitaab ayuu kala jeeda daftarkan calaa kulli xaalin xaala la arka liyutaalicahu inuu daalacdo ood eegto weyaan fiirsado ood muxuu aha akhristo waqiila waxaa la yidhi man lam yakun qofkuusan ahayn addaftaru daftarka fii kummi jeebkiisuusan maradan ku jirta ee kum la yihahdo meeshaan weyaan marka waxay samayn jireen meelahan kumka ayay meelo jeebab ay ku samaysan jireen weyaan amaba saa inta loo geliya saa ay u qaban jireen inta saa loo geliya tusaalahaan saasaa loo gelini saa loo geliya ayaa kadibna saasay u qaadan jireen kutubihi saas weyaan ama kor saasay u qaadan jireen kumka saas weyaan naam waaya wayanbaqii waxa man lam yakun qofkaas man lam yakun qofkuusan ahayn addaftaru buuga ama kitaabka fii kumi kumkiisa lam lam tahbut alxikmatu xikmada kuma sugnaato fii qalbii qalbigiisa maxaa yeeley markaad kitaabka aad wadato markasta waad rogi waad akhrin hakada saas weyaan wayanbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu ahda fi daftari buugga iyo kitaabka aad wadata bayaadun meel cad oo bannaan sida kitaabaheena camal weyaan meelahan bannaan waa inuu yeesho weyaan waaya wayastaxiba waa inuu muxuu wata daa'iman waabadan almixbarata qalinka ama khadka waa inuu wata liyaktuba si uu u qora maa samica wuxuu maqlay weyaan waqad dakarnaa waxaan sheegnay xadiida hilaal ibni yasaar waxaan anagana soo sheegnay inuusan ansaxaynin faslun hada fasilun fasl weyaan fii ma yuriu lxifda xifdiga qofka eh, dhaxashiyo wa fii ma yuriu nisyaan hilmaanka waa dhaxashiyo caawa cishaha waa la daahini raalli ahada nacam adinka fadhiya dhib idinma hay lakin ummadda kaleo gadaalka imaan doonta allahu naxariisto faslun hada fasilun fasl weyaan fii ma yuriu lxifda xifdiga wx qofka dhaxashiyo ayuu fasl yahay wa fii ma yuriu nisyaan hilmaamka waxa dhaxashiyo xifdi maxaa qofka dhaxashiyo aqw asbaab alxifdi xifdiga asbaabta keenta waxa ugu xooga badan aljiddu waa dadaalka iwalmuwaadabatu waa joogtaynta wataqiiru hadaai cunada oo la yaraysto wasalaatu leyli iyo salaatu leylka weeyaan wa qira'atu lqur'aani qur'aanka oo la aqriyo min asbaabi alxifdi xifdiga asbaabtiisa ka midta weeyaan qiila waxaa la yidhi laysa shayan shay ma ahayn asyada ziyaari badan lxifdi xifdiga min qira'ati lqur'aani qur'aanka akhrintiisa nadaran eegitaan eegitaanka in lagu goon yeele qraada saxwa laakiin in lagu goon yeele nadarigaas taasa waxaa weyan tan aan hadda loo haynin wa qira'at lqur'aani qur'aanka oo la akhriya nadaran afdal isaga ayaa fadli badan liqowlihi sal l slm xadiidkaas ma sugna selafkana lagamahaya arrintayada afdal acmaali afdalu acmaali ummati ummadayda acmaashyada inta ugu fadliga badan qira'at lqur'aani qur'anka oo la akhriya nadaran weyaan qur-aanka in la akhriyo nadaran hadda in lagu goon yeele wax daliil loomahayo lakiin qur-aanka akhrintiisa miyaa lidin sheegay fadliga uu leeyahy ya man qara'a xarfa min kitaab illah falow biha cashr laa yaqul alif laami xarfun walakin alifun xarfun walaamn xarfun mim xarfun maca safrati kiraami lbarara lahu ajraan yani ladin kagama sheekeynaya maanta fadliga qur-aanka u leeya aqrintiisa laakiin nadarka aan lagu gooni yeelay ayaan asal loo haynin weyaan wara'a wuxuu arkay shadaad ibna xakiim ninka la yihahya wuxuu arkay bacda ikhwaanihi walaalihii qaarkood ayuu arkay bacda wafaatihi markuu dhintay kadib fi lmanaam hurdada faqaala wuxuu yii akhi wuxuu ku yidhi ayu shayin shaykiisaba wajadtahu adhashay anfaca kan ugu nafciga badan inuu yahay shayka kuga nafciga badnaa camalkaaga kan ugu nafciga badnaa watashe muxuu ahaa qaala wuxuu yihi qira'at lqur'aani nadran qur-aanka eegitaan la akhriyo weyan qofka haduusan xifdsanayn eegi maxaa kaloo samayn lahaa hadduu xifdsan yahayn waxaa marna waa eegaya marna koruu ka akhrin wayaquulu wuxuu leeyahay cinda marka isaga sheekha uu oo adila aan loo haynayo marka halkaan ka bilaabay iska dhegaysta marka laakiin waa aadaab isaga un u arkay ilahay sax waayahay wayaqulu wuxuu le cinda rafci kitaab marka kitaabka aad waxbarana ka barna uu soo qaado wuxuu dhihi bismi illahi wsubxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcaiim alcasiiz alcaliim cadada kuli xarfin saasuu dhaha weyaan intaas markuu akhriyo ayaa kadib wuxuu dhihi cadada kuli xarfin xaraf la arka cadadkii oo kutiba la qoray wayaktub wuxuu qorayaa abad alaabidiin ayuu qoraya ya wanaktubu miya wayuktab waxaa la qori abad alaabidiin ayaa la qori wadahr daahiriin ayaa la qori wayaqulu wuxuu dhihi bacda kulli maktuubatin salaad kasta oo muxuu ah ama wax kastoo qora gadaashi wuxuu dhihi aamantu biاllahi alwaaxid alaxad alxaqi waxdahu laa shariika lah wakafartu bima siwa wayuktiru salaata salaad ayuu badinaya iyo muxuuah kusalin cala nebi ayuu badinaya taas dambe waa sax weeyaan dikriga kii soo arooray ayaa loo bahanya lakin midkan wadaadku asaga isku aadiyey waxa weyn aad aad muxuuah daruurisi ma aha weyaan laakiin dikriga in qofka u badiya unbaa muhiima dikriga sugan oo tirada badnaa taqaaneen ayuu qofka badinaya wayukri wuxuu badinaya asalaata salaada xitaa dikriga hadda uu sheegay qaar ka mid a ah, waa haabit oo hadda tusaale ahaan eh, subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallah akbar walaa xawla walaa quwata illa billah adkaarta nabigeena ka sugan alai slam ayuu ka mid yahay weyaan wuxuu badinayaa eh, asalaata saliga uu ku saliya cala nabi kusal sal slm fainahu isaga dikrun lilcaalamiina caalamka o dhan dikri ayuu yahay weyaan qiila waxaa la yidhi shakowtu ilaa waqiicin suwa xifdii faarshadanii ilaa tarki lmacaasi waanba'anii biana alcilma nuurun wa nuur llahi laa yahdaa licasin baad aqooni jirteen soomaan kana dhegaysta marka shakota waxaan u sheegtay ilaa shako kicin suwaa xifdi baan u sheegtay faarshadii wuxuu igu hanuuniyey ilaa tarki almacaasi macsiyada inaan iskaga taga ayuu igu hanuuniyey fa ina alxifda xifdiga maxaa yeelay fadlun waa fadli oo min ilaahi ilahay xaggii ka ahaaday ilahayga xaggii ka ahada weyaan wa fadlulahi fadliga allana laa yuhdaa looma hadiyey licaasin qof caasi looma hadiyey weyaan xataa cilmiga hadduu macluumaadka qofka xifdiyo ood caasi alla adayga iyo washurbu asali asalka iyo malabka oo la caba iyo waaklu kandar iyo lubaanta lubaanta xanjadii tan caadiga casriga maahan teeni caadigeed weyaan lubaantii caadigeed oo mxua ah qofka uu calaaliyo maca sukari sukarna uu ku daro iyo akli hahay ixdaa zabibatan labaatan iyo zabib labaatan iyo ko muhiimmahan inaad zabiib cuna iska dha marka xamraa weliba casaana kulli yowm maalin la arka calaa riqi isagoo afkiisa qaba u cuna yuuriu lxifda xifdiga ee qofka ay dhexashishaa weyaan qaacidada la yaqaano waxaa weya waxyaaba inta shayga macaan inta badan xifdiga waa xoojisa waxyaabaha macaan inta badan intaad waa bastaan sukoran kudhinde iska ilaaliya waxaa weeyaan marka waa si dhexdhexaadan baa loo bahan in loo cuno waxyaabaha macaan inta badan weliba waxyaabaha naturalka ama abiiciga aad bay xifdiga uxoojiyaan waxyaabaha kharaarka ah amaba mxuu ahaa eh, dhanaanka ahna xifdiga waa yareeyaan weyaan saasay culimadana sheegeen naam wayashfi wuxuu ka caafiyaa zaliilkaas iyo mxua noocaas loo cuna min kaiir in badan min alamraadi xanuunada iyo alasaami xanuunada weyaan jirooyinka ah wa kullu maa shay dhammaantii oo yuqalilu qofka ka yareeyo min albalqami xabka iyo xabeebta ka yareeya iyo ruubaat waxyaabaha qoyaanka oo xabadka i ka soo baxa yaziid wuxuu kordhiyaa fi lxifdi xifdiga wa kullu maa yaziid waxaa lagu kordhiya fi lbalqami xabeebta iyo mxua xabka kordhiyo yuuriu nisyaan hilmaamka ayuu dhaxashiyaa weyaan wa ama maa yuuriu nisyaana waxyaabaha qofka hilmaamka dhaxashiyo falmacaasi macsiyooyinka weyaan wakatrati dunuubi dunuubta banaantooda walhumuum murugada iyo walaxzaani waa isku mid weyaan min umuuri dunya adduunyada amarkeeda ay murugooto wakatrati ashqaali shaqooyinka tirada badan iyo alcalaa'iqi iyo waxyaabaha adig kugu tacalluqa banaantooda qofka waxaa weyaan xifdiga way ka lumiyaan waqad dakarna maxaa yeele qalbiga ayaa mashquuli oo qaybsami waqad dakarna waxaan sheegnay anahu shaniga laa yanbagii inaynan habooneen lilcaaqili qofka caaqilka an yahtama inuu u murugoodo liamri dunya addunyada amarkeeda inuu murugoodo inay habooneen liannahu maxaa yeele yaduru waxbuu dhibaa walaa yanfacu waxna ma tara weeyaan wahumumu dunya addunyada hamigeeda laa takhluu kama khaali noqota can idulmati mugdi oo fi lqalbi qalbiga ay mugdi ka dhigtay weyaan marba haddii adduun aad u murugooto qalbigana mxuua mugdi ayuu noqonaya weyaan wahumumu alaakhirati aakhira hamigeedana laa takhluu kama khaali noqota can nuuri nuurin ay nuuriso fi lqalbi qalbiga ay nuuriso wayadharu aharuhu arinka asaga aarkiisa iyo raadkiisana wuxuu ku muuqdaa fi salaati salaad iyo khushuuceeda weyaan fahamu dunya adduunyada hamigeeda yamnachu can alkhayri khayrka ayuu qofka u diidaa wa hamu alaakhirati yaxmiluhu wuxuu ku xambaaraa calayhi cala alkhayri khayrka ayuu ku xambaaraa weyaan walishtiqaalu bisalaat salaad oo lagu mashquula maxaa idii qoran walishtiqaalu bisalaat salaada cala alkhushuuc lagu mashquula iyo wataxsiil culuumi culuumta oo maxaa oo waxaa weeyaan lagu mashquula ynfi hama hamiga ayuu mxuu ahaa banaan ku tuuraa wlxusna murugada weeyaan kama qaala sheikhu اlimaam nasr ibnu xasan almarkinaani fii qasiidatin la wuxuu ku yidhi istacin istacin kaalmaysa nasr ibn اxasan istacin nasr ibn xasan fii kuli cilmin yukhtazan daka aladii yanfi اlxasan wagayruhu laa yu'taman istacin kaalmaysa nasr ibn xasan ninka la yihahdo magaciisa nasr aabin xasan ayaa la yihahdaa kaalmaysa fii kuli cilmin cilmi waxad u kaalmaysataa cilmigaasoo yuhtazanu la mxuu ahaa khazaanada la geliyey oo la xifdiyo weeyaan daka aladii ki yanfii waxaa weyaan banaanka uto alxusna ama alxasan murugta cilmi haddii aad rabto inaad xifdiso wax alle wixii murug kaa fogayna u kaalmaysa weyaan waayruhu waxaan ka ahaynna laa yutaman lama aamina weyaan wama siwa wii kasoo hor yutaman lama aamina weyaan qaala sheikhu imaam اlajl najm diin cumar ibn maxamed anasfi fii ummi waladin lahu gabar adoonu ahaydo cunug u dhashay ayaa uu ka hadlay weyaan gaba yar ayuu ka tariyey muqaasalo yaran gelaynaa marka iska dulqaata salaamun calaa man eh, maxaa idiin qoran salaamun nabadgelye calaa man dushii ha ahaato dusheed ha ahaato taye matni agoon iga dhigtay biarfiha isheeda waxaa weyaan iyo aragtideed mxuu aha agoon igaga dhigtay weyaan iyo wa lamcati khadayha labadeeda dhafoor birbirqooda iyo wa lamcati arfiha iyo isheeda mxuu ahaa fiirada iyo ii eegeysay sabatnii waa i afduubatay waa i afaalatay sabtini maxaa idiin qoran sabatnii soo ma maxaa idiin sabatnii waa i afduubatay oo i qafaalatay waasabtani waasabtini waad i asiibtay fataatun anti adi fataatun baa gabar maliixatun qurux badan taxayarat ilawhaamu maskaxda waxa weyaan amaba malooyinka way wareereen fii kunhi wafiha nooca ay tahay in la sifeeyo faqultu hadalkaas marka waa waxyaabihii isaga uu iyada ka sheegay marka qeybtan dambe ayaa waxaa weyaan ayaa muhiima faqultu waxaan marka darinii idhaaf oo faraha igala bax gabar yahay aan aad ku jeclahay wacdirinii iyo cudur daara fa inanii aniga shuqiftu waxaa qalbigayga aad loo jeclaysiyey oo wajacayl waliba aad u badan ligu abuuray bitaxsiili culuumi culuumta inaan xasiliyo oon aruursada ayaa waxa weyaan ligu mashquuliyey iyo kashfiha culuumta inaan barbaaro oon soo faydo ayaa liigu mashquuliyey waliya anigana fi ulaabi fadli cilmiga kuwa dalbo iyo fadliga iyo walcilmi cilmiga iyo watuqaa alla baqitaanka ayaa hinan maanan igu sugan an khinaai alhaaniyaati kuwa quruxda badan waxaa weeyaan ayaa iga filan weeyaan quruxdooda iyo wa carafiha carafteeda gabadhaas aadka aad u jeclahay ah wuxuu tilmaamayaa wanaageeda iyo quruxdeeda markuu tilmaamo ayuu le quraxdaasi dhammaanteed banaankaa lagu tuuro wax qiimo leeyihiin lama arka cilmiga iyo dadka cilmiga xambaarsan iyo cilmiga dadka aan la barana ayaan mxuu ahay boqol iyo kun iyo milyan jeer ayaa iyaga wanaag badan ayuu leeya weyaan wa asbaabu nisyaan cilmi asbaabta cilmiga lagu hilmaamaya fa aklu lkusbarati rutba kabsar caleynta waa taqaana kabsar caleyntan cunada lagu carfiya bedelkeeda beryan waxaa galay maraq dajajkan mxuu ahay maraq digaagan oo sun ah, lagu sheega beryahan iska ilaalida ragga ragga ka ganacsada yaayn xanaaqin laakiin dhakhaatiirta waxay ku sheegeen sun caadi inay tahay oo bale bale badan laga qaado kusba caleynta ayaa la isticmaali jir wa kabsar caleyntaas oo iyadoo qoyan la cuna fahamka iyo nisyaan ayay keenta ayuu leeyay intau ka keen anaga ma naqaano wallahu aclam watufax alxaamid tufaaxa muxuu ahaa isna dhanaanka ah cilmiga waa lagu hilmaamo ayuu leeyahy wanadaru ila lmasluubi qofka la salbiyey qof inta la qabtay dembi galay kadibna la dilay oo waxaa weya derbi lagu taagay oo la musmaareeyey oo halkaa ku xirxiran isna in la eego waa lagu hilmaamo ayuu leey qiraati lawx lqubuur qubuurta alwaxda muxuu ahaa iyo magaca ku qoran in la akhriyana waa lagu hilmaamaa walmuruuru bayna qiaaray qitaar aljimaal laba riti oo isku xiran oo muxuu aha sida hadda waad aragteen eh, kareetada dameerada lagu xiro soo laba lagu xira dhexdooda inaad martana waxaa weeyaan laba riti oo isku xirno saa wax isla jiidaya inaad martana cilmigaa lagu hilmaamo ayuu kuleeyahay wailqaa qumal iyo inaad muxuu ahaa maxay dhihi jireen baashi eh, injirta inaad dhulka ku rido alxayi alardi ayadna lagu hilmaama la yaabla intaas wuxuu kala jeedaa muhiimadda waxaan kale u istaagine muhiimadda waxaa weeyaan qalbigaaga wax alla wix mashquulina ayaa hilmaamka keena weeyaan oo arrimaha adduunyada taasun ka qaada waxyaabahan kale adilah hadda loo haya malahan weeyaan nacam wlxijaamati qofk inuu iska tooba calaa naqrati qafa halkaas qoorta inuu iska toobana waxbaa lagu hilmaama ayuu leeyahay kulluhaa dhammaanteed tuuritu nisyaan hilmaamka ay keentaa muhimadda waxay tahay qofka inuu iska ilaaliyo w hilmaam u keenaa weyaan ama waxaana keenaan in kale allahu aclam hada wallah aclam wsal lla wsl abdi rasul mustafa